bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi ajmaciin waxaan ku dhex jirnay sharxii kitaabkii alimaam abi cuثmaan الصaabuni kitaabkiisuu ugu magac daray caqiidati aimati slf asxaab اxadiiث aw caqiidati slf asxaab اlxadiiث uu ugu magac daray muqadimaadkii iyo abwaabtii horeysaan soo qaadanay labadii darsi darsiyo haddana soo dhaaftay <clears throat> waxaan ku dhex istaagnay ibnu jariir atabari kitaabu alifay e, hadda magaciisa sariixi sunna loo yaqaano waana madbuuc oo mutadaawil bayn annaas weeyaan kitaabkaas oo alictiqaadna musanifka uu ku magacaabay yaa wuxuu ku sheegay markii uu salafkao dhan ay isku waafaqeen in qur-aanka ama kalaamka ilaahay hayru makhluuq uu yahay cumuuman qur-aankana ilaahay kalaamkiisa qeyb uu ka yahay yaa qolo kale kasoo dhex baxday oo dhehaysa lafdunaa bilqur'aani makhluuq marna waxay leeyihiin sowdkeenaan u jeednaa marna waxaan u jeednaa qur-aanka lagu dhawaaqay labadaba waa ixtimaasha marka imaamu axmed markii loo sheegay baabku wuu xiray wuxuu ihi ninkii ula jeedo maxaan ku yidhaha lafdii bilqur'aan oo qur ula jeedo ninkaas qur makhluuq buu yidhi oo muctasiladii uu mid yahay haddii uu ula jeeda lafdii bilqur'aan bimacnaa sawd haddii uu yahay sidii ka dambeeya ku fasireen waxa weeyaan waa mubtadic jahmi ah haddana mar kaleu ku celiyo wuxuu ihi allafdiya sharun min aljahmiya noogu dambeysa liannahu waxay matalaan bimathaabati almunaafiqiin binisbati lmushrikiin ayagoo gaala wada ah iyo munaafiqiinta ilaahay uu cadaab dheeraad isiiyey ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar waxaa loo yihi waxa weyaan gaalkiina gaalnimadu way kala siman yihiin muslimiintana waxay is muujinayaan inay yihiin dad eh, maxaan ku iraahdaa sunada iyo waxaan leedahay diinta wax ka qaata inay yihiin qoladan lafdiya la yidhaahdane xaqiiqadoodii markii la baaro waxaa weyaan waa qolo oo daraf muctasilada kae eh sunnada markay ka cabsadeen baa waxay lafdi la yimideen dantoodana ay ku guda karaan cid ku soo bareeri karto qur-aanka waa makhluuqa tireedeen dhihi kartana ma jirto marka manzila bayna mansilatayn bay meeshaas ka fiirsadeen marka imaamka imaam axmed ibni xambal baabkoodii uu jaray markaasu wuxuu hi waa niman oo mubtadica waa niman sharu min aljahmiya liannahu talaacub iyo alfaad aan weligeed la maqlin yay rabaan inay dadka muslimiinta ah cuquulkeeda ay ku wareeriyaan marka intaa markan soo shaxraxnay hal faqriyaa ka dhinay darsigii horo markaasuu uri wa amaa maa xakaahu muxamed bnu jariir waa safxada sagaalaad dabcadan hadda aniga aan wato wa amaa maa xakaahu muxamed bnu jariir an axmeda raximah allahu tacaala ana man qaala lafdii bilqur'aani hayru makhluuq fahuwa mubtadic fainamaa araada markuu kalaamkii axmed ibni xambal iyo tacliiqii ou saaray moxamed ibni jariir itabari abu jacfar markuu saaray yaa musanifkii kitaabka alifo asaabuuni ahayaa wuxuu leeyahay waxa moxamed ibni jariir uu ka sheegay axmed ibni xambal inuu yiri ninkii yidhaahdo lafdii bilqur'aani hayru makhluuq ninkii yidhaahdo faw mubtadic fiiri lafdi biاlqur'aan hadda lafdigaas wax qurxan uu eg yahay ninkii yidhaahdo waa mubtadic wuxuu u yidhi maca annahu hadda waad u jeedaa <clears throat> alqur'aanu hayru makhluuqa laga rabay inuu yidhaahdo maxaa keeni lafdi bilqur'aan maxaa keena arrintaas markaasuu le inamaa araada wuxuu ula jeeday ana asalafa <clears throat> min ahli sunna salafka oo ahlu sunnada ka mid eh lam yatakalamuu kamaayna hadlin fii baabi lafdi lafdiga baabkiisa wax la yidhaahda kama ayna hadlin walam yuxwijhum alxaalu xaalkoodana uma dhibaato gelinin ilayhi ila alkalaami bidalika wa inamaa xadatha alkalaamu kalaamkii wuu yimida fi lafdi laga hadlo min ahli tacamuqi kuwa cilmiga isku sheegaya inay ku xeel dheer yihiin xaggoodu ka yimid wadawil xumqi doqonnimada kuwa u saaxibka xaggoodu ka yimid aladiina aatow bilmuxdathaati kuwa la yimid waxyaalaha lasoo dirisiyo diinta aan shaqo ku lahayn marka wuxuu leeyahay inaad tiraahdo kalaamullaahi hayru makhluuq warcad weeyaan laakiin inaad tirahdo lafdii bilqur'aan hayru makhluuq ama lafdii bilqur'aani makhluuq inad lafdi meesha soo gelisid wax salafka ay ku hadleen ma aha wax daaci eh, oo laga leeyahay ma maaha lannahu adoomanka iyo afcaashooda makhluuqin waa la ogyahay masala lagu murunsan yahayba ma ah muctasilada unbaa diidanoo waxay leeyihiin qofka afcaashiisa asaa abuuranaya ilaahay ma abuurin waxa weyaan waa waa baatil kale marka in lafdiga la keenaahu maba ahaba khayru waarid buu leeyahay inamaa wuxuu ka yimid dadaa lagu yaqaanaa caado cilmiga toosan ou dhibay ee cilmigay hoostiisa wax ka fiirinayaan sidii ummadda iyo dadka ay maskaxda ay kaga qabsadaan marka wuxuu leeyahay wainamaa xadatha alkalaamu fi lafdi min ahli tacamuqi wadawi lxumqi aladiina aatow bilmuxdathaat wabaxathuu raadiyeen camaa nuhuu canhu wixii laga reebay oo min adalaalaati baadiyaasha iyo wadamiima almaqaalaati maqaalaad mideeda lacay mideeda xun waa dhamiimi lmaqaalaat maqaalaadka midkooda xun dadkii e, laga reebay dalaalaadka iyo waxyaalaha xun dadkaas oo wixii laga reebay aaday wixii laga reebay dadka raadraadinayo yaa waxaas la yimid uu leeyahy wakhaaduu way macnaha dabaasheen fii maa lam yakhud fiihi salafu salafkii naga horeeyey oo saalix ahay waxayna dhexgelin yay dhex dabaasheen ayaga marka fii lam yakhud fiihi salafu salafku waxayna dhexgelin oo min culamaai islaam ka mid faqaala alimaamu axmed wuxuu iri hada alqowl fii nafsi bidca hadalkan in laba keenaahu lafdii bilqur'aan makhluuq hayru makhluuq lafdii in la keenaahu asaaba bidcaba ah wa min xaqi lmutadayini ninka diintalene xaqiisa waxa weyaan an yadacahu inuu ka tago walaa yatafawah bihi san ku dhawaaqin ninkii diin kalene waa nin jaad ah ninka ahludiinka ah marka waxaa lagu yaqaanaa waxyaalaha maalaa yacniga ah oon ilaahayna loogu dhowaanaynin diintan aan wax kusoo kordhinaynin iska dhaafaan marka an yadachu walaa yatafawah bihi wala bimilihi asigaas qowlkaas wixii lamid ah inayna ku dhawaaqin oo min albidac اlmubtadaca bidacooyinka la keenay ah wa yuqtasaru waxaa lagu gaabsanaya calىa ma qalahu salafu salafku waxay yidhaahdeen oo min alaimati اlmutabaca aimadii la raaci ka e oo maxay yidhaahdeen ana alqur'aana kalaam اllahi hayru makhluuq saasaa lagu gaabsanaya ee lafdii iyo fulaan in la keena maba aha walaa yaziidu calayhi bmacnaa walaa yuzaadu calayhi hadalkaa salafka ay yidhaahdeen laguma ziyaadinayo aw masala walaa yaziidu calayhi yani laguma walaa yaziidu calayhi ku ziyaadin maayo ilaa takfiiru man yaquulu bikhalqihi yani hadalkaas wax kaloo oo lagu ziyaadina ma jirto ilaa ninkii yidhaahdo qur waa makhluuq in la gaaleeyo mooye marka kalaamu llaahi hayru makhluuq markay yidhaahdeen waxaa lagu darayaa waman qaala bikhalqii fahuwa kaafir waa la dhihi karaa kalaamkoodii walaa yaziidu calayhi ilaa takfiiru man qof in la kufrisiiya maahan yaquulu bikhalqii qur-aanka abuuray oo qur-aanka waa la abuuray yihahdeen oo salafki hadday yihahdeen kalaamu llaahi hayru makhluuq waxaad ku dari kartaa waman qaala bikhalqii fahuwa kaafir ina markaasuu uri akhbarana alxaakimu abu cabdilaahi alxaafidi xadahanaa abu bakri muxamed bni cabdilaahi alkharaaji bimarwa xadahanaa yaxya bn misaaluuka can abiihi cabdilkariim asandi qaala qaala wahb bnu zamca akhbaranii albaashi akhbaranii albaashaani albaasaafii a ku qoran laakiin akhbaranii albaashani waay qaala samictu cabdallaahi bn اlmubaarak yaquulu asoo dhahayo man kafara bxarfi min alqur'aani faqad kafara bاlqur'aani man kafara bxarfi min alqur'aani faqad kafara bاlqur'aani wman qaala laa uuminu bihada kalaami faqad kafara abu cabdilaahi waxaa weeyaan xaakim saaxib اlmustadrak sanadkaasuu sheegay wuxuu leeyahay uu ka wariyay cabdulaahi bn mubarak man kafara ninkii ku kufriyo man kafara biduuni tashdiid man kafara bixarfin ninkii ku kufriyo min alqur'aani kamid eh faqad kafara bilqur'aani qur'aankuu dhamuu ku kufri ninkii xaraf qur'aanka kamid yihahda qur'aanka kamid ma aho waa diiday ninkii yihahda gaal waay waman qaala ninkii yidhaahdo laa uuminu bi hada alkalaami kalaamkan asiga ama rumaysanani ninkii yidhaahdo faqad kafara uu hadana ninkii yidhaahdo ninkii marka la yidhaahdo ninkii xaraf ka mid ee qur-aanka diido qur-aankiiboo dhamow diiday ninkii yidhahdo hadalkaas ma jira asna waa gaala liri liannahu man shaka fii kufri man huwa kaafirun bilqur'aani fahuwa kaafir nin baa intaan aayadan ma jirto ninkaas waa gaala layidhi ninkii ku murmayo dhahay ninka aayaddaas inkiri gaal ma aha ninkii dhahayana gaal buu noqona asigani marka intaas buu kalaamullaahi eh, uu kaga hadlay musanifka kalaamka waa sifa min sifaat illaahi tacaala ilaahay markuu rabuuna ku hadlaya kalaamka ilaahayne wuu kala duwan yahayoo midka towraadka ah iyo midka injiilka iyo qur-aanka waxa weeyaan laba kalaam uu kala yahay kanna waa qur waa injiil qaar waa isku waafaqi karaan qaarna way isku diidi karaan oo axkaamta waxaa la yaqaanaa ummad kasta waxaa loo jiday axkaam ayada gaar ku ah qaarna wakatabnaa calayhim fiiha ana anafsa binnafsi walcayna bilcayni reer bani israa'iil sidaasa ay qasaas aheed annagana sidii sharci bay noo tahay ilaahay eh, nagu waajibiyey sidaas marka laakiin lama dhahayo kalaamki ilaahay waa hal mid oo ka kooban keyta wa keyta carabi haddii loo hadlana waa qur'aan haddii cibriya lagu hadlana waa towraat warkaas war jira ma aha qur'aanka suwar badan baa ku jirto laa fi towraati walaa fi linjiili aanan ku jirin wax la wada ogyahay waa markaasuu musanifka yuu hadana yihi wayactaqidu ahlu اlxadiiثi wayashhaduuna ana allaha subxaanaه wa tacaala fowqa sabci samaawaati marka istiwaa llahi calaa carshihi yuu haddana musanifka ka hadla ilaahay carshigiisa oo ka kor noqday markaasuu musanifka wuxuu iri wayactaqidu ahlulxadiidi waxay ictiqaadinayaan oo caqiide ahan u aaminsan yihiin wayashhaduuna waxay ka markhaati kacayaan oy qirayaan wayuqariruuna ay ka dhigan tahay ana allaha subxaanahu wa tacaala fowqa sabci samaawaatin todobada sama ka kor buu jiraa calىa carshihi carshigiisa korkiisa buu jiraa kamaa nataqa bihi suu ku dhawaaqay kitaabuhu ilahay kitaabkiisa fii qowlihi caza wajala ina rabakm اllahu aladii khalaqa الsamaawaati wاlأrda fii sitaةi ayaam ثuma اstawىa calى اlcarshi yudabiru اlamra ma min shafiici ila min bacdi idnih dalikum اllahu rabkm faacbuduuh afalaa tadakaruun marka waxay ictiqaadsan yihin ilaahay inuu ka sareeyo carshigiisa uu kasii sareeya saasuu yiri wuxuuna u daliishtay aayaddaas oo suurata yunis ku jirta inna rabbakum rabbigiina allaahu weeyaan alladii rabbigoo khalaqa asamaawaati walarda samaawaatkii ardada abuuray fii sittati ayaami lix maalmood huma stawaa ka kor noqday cala alcarshi yudabiru lamra xaaluu yahay ilaahay asigoo amarka maamulaya maa min shaiicin nin shafيici kara ma jiro oo shafaaca bixin karo إilا min baعdi idnihi markaasuu ilah yihi daalikum اllahu rabkm allahaas waa rabbigiina facbuduh allahaas caabuda <clears throat> marka u fiirso ilaahay ma dhihin eh, fii kuli makaan ilaahay fowqa اlardi ma dhihin fowqa الsamaawaati wa fowqa اlcarshi ilaahay fowqa asamaawaati wa fowqa alcarshi weyaan uma istawaa cala alcarshi ilaahay kownkan markuu abuuray istawaa calaa carshi istawaa waataan kitaabkii marka hore kusoo sharxayna aan sheegnay bimacnaa irtafaca wacala ilaahay wuu ka kor noqday waay ayib aayad kale wa qowluhu ou musanifka yidhi haddane kamaa fii qowlihi waqowlihi fii suurati aracdi allahu الذي rafaca الsamaawaati bgayri camdin tarawnaha uma اstawaa calى اlcarshi haddana waxa weeyaan ilaahay waa allihii rafaca samaawaati samaawaadka allihii kor yeelay bigayri camadin tiir la-aan tarawnaha ad arkaysaan uma اstawaa calى اlcarshi bal adigu fiirso aayaadkaasoo dhan uma اstawaa calى اlcarshi ilaahay carshigiisa yuu ka kor noqday iyo huma istawaa cala alcarshi araxmaanu fasأl bihi khabiira markii haddana sidaas oo kale wtwakl clى اlxayi اladii laa yamuut wsabix bxamdihi wkafaa bihi bdunuubi cibaadihi khabiira اladii khلqa الsamaawaati wاlأrض wma baynahma fi sitaةi ayaami ثuma اstawى clى اlcarshi الraxman fasأl bihi khabiira marka aayadaas hadda u fiirso oo suuraة الfurqaan ilaahay uu ku yiri ثuma اstawىa calى اlcarshi aayaadkii kale aladii khalaqa الsamaawaati wاlأrضa wmaa baynahuma fi sitaةi ayaami ثuma اstawىa calى اlcarsh الraxmaanu ثuma اstawىa calى اlcarshi الraxmaanu fasأl bihi khabiira ثuma اstawىa calى اlcarshi waa aayadii hadda musanifka intuu kuu sheegay tii saddexaad waay wa qowluhu fi suuraةi الsajda ثuma اstawىa calى اlcarsh fii suurati sajda ayadana waxa weyaa nafsa almacnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu sheegay aayaadkii siduu jala jalaaluhu samaawaadkii markuu abuuray ou ardadina abuuray intaasoo muddo ah ilaahay xikmadiisa ou gaarsiiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala intaas in ka sahlan buu ku samayn kara oo sittata ashhur ilaahay sittata ilaahay subxaanah wa tacaala uma baahna laakiin xikma yuu ilaahay ugu talagalay waa marka suurata sajda ilaahay wuxuu ku yidhi allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sittati ayaami huma stawaa cala alcarsh maa lakum min duunihi min waliyin walaa shafiicin afalaa tatadakaruun nafs alaayaat sideeda isugu macno yihiin sidaas oo kale w qowlihi fi suurati طaaha الraxmaan calى اlcarshi اstawى allahu laa ilaaha ila huwa lahu اlasmaaء اlxusnى bal u fiirso طaaha ma anzalna calayka اlqur'aana litashqى ila tadkiraة liman yakhshى tanziila miman khalaqa اlarda wالsamaawaati اlculى الraxmaan calى اlcarshi اstawى bal u fiirso intaasoo dhan ثuma اstawىa calى اlcarshi الraxmaan calى اlcarshi اstawى marka waa laguu sheega allaha raxmaanka carshigiisuu ka kor noqday carshigana waxaa la yidhahda waa sariirulmulki waay marka aayadka ayaa ka wada horeysa aayaddan oo kale oo musanifka hadda waxaan ugu tegay oon garanaynin suurat alacraaf ina rabakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaami huma istawaa cala alcarsh yuqshi leyla annahaar u fiirso aayaddaas nafs almacnaa aayaadkii oo dhan ilaahay markuu samaawaadkii ardooda abuuray lix maalmood uu ku abuuray tafsiirkeedana suurat eh, maxaan ku iraahdaa eh, suurad haafir suuradii ka dambey suurat shura suurat shura ma suuradii kale fusilat aan dhaha suurata fusilat yaa ilaahay subxaana wa tacaala sida loo abuuray koonkan yaa kuu tafsiilisa marka sidaas baa waxa weeyaan suurat alacraafna ilaahay uu leeyahay jalla jalaaluhu marka intaasoo dhan waxa weeyaan ilaahay carshi inuu leeyahay carshigana waxaad ogaataa akbaru lmakhluuqaat inuu yahay makhluuqaadka ilaahay abuuray asaa ugu weyn wa awalu lmakhluuqaat asaana ugu horeeya qowlka saxiixa wax la abuura carshiga ugu horeey ilaahayna kaana allaahu walaa carsha carshiga asoon jirnau ilaahay jiray carshiga ha u malaynin wax ilaahay uu u baahan yahay oo sida boqorka adduunyada sariirtiisa ugu fariisto oo haddii sariirta laga qaado uu dhacayo oo kale jala jalaaluhu ilaahay waa ka weyn yahay waa carshiga waa makhluuq ilaahay baana xikmo u abuuray waxaa weeyaan kursiga oo ilaahi subxaanahu wa tacaala oo mowdicu lqadamayn oo ibnu cabaas ku tilmaamay ilaahay wuxuu ri wasica kursiyuhu samaawaati waalard kursiga ilaahay samaawaadkii ardadoo laysku dara todoba iyo todobadooda wuu ka weyn yahay ka xalaqatin fii farad uu la yahay in yar oo faraanti ahoo dhul weyn laysaga dhex tuuray yay u mid yihiin ayaga samaawaadkii ardadii oo dhan waxay lamid mid yihiin hal faraanti siduu ugu weyn yahay kursiga kursiga binisbati licarshina sidaasuu ugu sii yaryahay marka carshigaasna waxaan hore u soo sheegnay aayaad badan inay sheegayaan malaa'iga ximbaarsan wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin thamaaniya carshigaas sideed malag baa ximbaarsan aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabixuuna bixamdi rabbihim waa malaa'igtaasaa ximbaarsan marka waa lagu adoonsadayoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uma baahna carshiga isagoon cidna haynin buu ilaahay subxaanah wa tacaala meeshiisa dhigi karaa laakiin addoommankaas oo malaa'igta ah, mid sujuuda loo diray mid waxaa loo diray bani aadam nafta inuu ka qaado mid roobka loo xil saaray midna sidaasoo kale inuu carshiga kor u haayo yaa loo xil saaray asigaaba cibaado loogaga dhigay sidii annaga hadeertaa maanta dhan salaadan dukanayna zakaan bixinayna ilaahay waxay u taraysa ma laha u baahan xikmo buu ilaahay noogu jidayoo lisaalixina man camila saalixan falinafsihi waman asaaa fa calayha waa marka intaasoo aayad toddoba aayad baa ilaahay wuxuu sheegay markuu samaawaadkii ardadii abuuray ilaahay carshigiisa inuu ka kor noqday salafkana waxay ku fasireen istawaa bimacnaa calaa wartafaca sida mutaakhiriinta siday muctasilada tiri iyo mutaakhiri ashaacira oo istawaa bimacnaa istawlaa ay ku fasireen ilaahay baa xuog ku qabsaday carshigii waa hadal haddii lasii fiiriyo dadka yiri xataa ina u qasdaynin laakiin macno xun uu ka ratib mayo liannahu istawlaa ilaahay baa macnaha la wareegay istawlaa waa la wareegay magaaladaana la qabsaday waa markaa saas la yidhaahdo ilaahay ma carshigiisa cid kale iska lahayd u asiga la wareegay miya saas macna may keeni karta istawaa bishrun cala alciraaqi ay u dalaystaan sax waa bishr ciraaqu qabsaday laakiin intuusan qabasan horteed cid kalea gacanta ciraaq ku haysay carshiga saas maan leenahay jawaabti waa maye qolaa waxay leeyihin haddaan idhahda ilaahay fowqa carshihi waxa weeyaan hal jihaan u sheegnay ilaahayna jiha gaara ah looma sheegi karo wabitaali waxa weeyaan eh, eh, waa ina idhaahdo ilaahay meel oo gaar u leeyahay mala fii kuli makaan sidaasay jahmiyada tiri dad badanoo muslimiinta maanta kamid eh madhabkii ugu xumaayoo madhabuljahmiye ahay oo ahay ay dhihi jireen ilaahay fii kuli makaanin waa yayba dad kale diin u haysaan hadirtan hadaad caamatnaas aada weydiis ilaahay fi kuli makaan waa hadal aada u fool xun waa ilaahay bidaatihi waa fowqa carshihi laakiin huwa macanaa bicilmihi wa qudratihi wa ixaadatihi wa samcihi wa basarihi ilaahay wuuna arkaa wuuna maqlaa awoodiisan asigoo fowqa alcarshi ah marka carshiga macnihiisa sidaas weeyaan nusuusta tadulu alatii tadulu calaa culuwilah wax la koobi kara ma ah nusuusta waxa weeyaan qur-aankii koraa laga soo deji hadii la yihahdo kor yaa jiro kalaamkii alla koraa laga keenay allihii kalaamkaas kalahay kor u jira oo waataan wainahu latanziilu rabi اlcaalamiin wa ilaaha soo deji korow jira ilaahay ko ilayhi yascadu اlkalimu اطayibu wاlcamalu الsaalixu hadalka fiican iyo acmaasha saalixada kor baa loo qaada ilaahay baa la aadiya labo malaa'igta oo dadka u xil saaran nebigu waxau sheegay tacruju اlmalaaئika aladiina baatuu fiikum ilaa rabbihim malaa'igtiina la barid caawo taqaariiray gudbina ilaahay bay aadaysaa war oo macnaha cad weeyaan sidaasoo kale nebiyu ciisa bal rafacahu اllahu ilayh ilaahay baa xaggiisa kor u qaaday nebi moxamed markii la dheelminay samaawaadka koraa loo dhaafiyaa loo waday hadduu ilaahay fii kuli makaan yahay qofka bani aadamka markuu ilaahay baryayo adiga marka marka ilaahay aad baryayso qalbigaada ilaahay wax ka bari ay kugu soo dhacda xaggeed aadaysa hoos maad ujeesanay mise koraa fiirinay yacni fitrada dadka bani aadamka oo muwaxidiinta ah waxa weeyaan kor bay ilaahay subxaanah wa tacaala yay u aadayaan ay ka baryayaan marka gacmaha kora loo qaadaya sababta liana allaha fowqa carshihi wa fowqa makhluuqaatihi jala jalaaluh marka waxaan ugu talagalnay musanifka intuu yiri inaan waxbada aan ku darin maadaama asiga sharaxba uu yahay sharixii horo yaan qawaacid guud ku sheegnay marka kan waxaa dhamaystirin markaasuu musanifku yihi yuhbituuna way sugayaan lahu lilaahi min daalika midkaas maa ahbatahu llahu tacaala ilaahay wuxuu isu sugay u sugayaan ilaahay asaa yihi ana fowqa carshi sidaasay u wa yuminuuna bihi ilaahay way rumaynayaan wayusadiquuna raba rabbigana way u rumaynayaan jala jalaaluhu fii khabarihi ilaahay wuxuu u waramay way u rumaynayaan gabadhii markii uu nebiga yidhi ayna allah markuu yidhi fartay kor u taagtay markaasaa waxay tiri fi samaa iyadoo kor u taag markaasuu actiqaha fa inahaa mumina hadduusan ilaahay kor jirin nebiga maka alculuwi lilcaliyi lkabiir kitaab la yiraahdo yuu alifay nusuusta uu ku sheegay shan boqol oo nas kor bay u dhaafaysaa intaas waxaa weeyaan ihbaat اllahi daatan wa culuwa wa qadran intaasoo dhan ilaahay fowqa wa huwa alqaahiru fowqa cibaadihi yakhaafuuna rabbahum min fowqihim rabbigoodoo ka sareeya ay ka cabsanayaan sidaas waa ilaahay kor buu jiraa in kor culuwigana waa sifatu kamaal asufuulna waa sifatu naqsi hoos aad tiraahdi marka ilaahay waxaa weyaan kor buu jiraa jala jalaaluh markaasuu musanifku wuxuu iri wayudliquuna way ku dhawaaqayaan oo way ilaaqayaan maa adlaqahu subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu ilaaqay oo allaahu calaa carshihi bay leeyihiin oo min istiwaa'ihi cala alcarshi wayumiruunahu way marinayaano calىa daahirihi sida lafdiga ou tusinayo o istiwaau llahi calaa carshihi lafdigaa siduu tusinayo yay u marinayaan sida uu daahirkiis u yahay wayakiluuna cilmahu ilى اllahi xaqiiqada oo ilaahay kayfa stawaa calaa carshihina ilaahay bay u tala saaranayaano anaga kayfo wax kama naqaan wayaquuluuna waxay leeyihiin aamanaa bihi kulu min cindi rabbina wamaa yadakaru ilaa ululalbaab wayaquuluuna waxay leeyihiin aayadaasuu qeyb ka soo qaata iyadoo dhammaystirnaa imaan doonto sharaxeeda markaasaan u dibdhigi doonaa aamanaa bihi ay bima ukhbirna wixii kitaabka ilaahay noogula waramay waan rumaynaynaa kulun dhammaan min cindi rabbina bay ka ahaadeen wamaa yadakaru mana waantamo ilaa ulul albaab wamaa yatadakaru ay kala jeedaa kamaa akhbara allahu tacaala siduu ilaahay uga waramay can alraasikhiina fi lcilmi kuwa cilmiga ku sugan annahum yaquuluuna dalika inay sidaas leeyihiin waradiyahum minhum sidaasna waa ugu raali noqday fa ahnaa calayhim bihi bidalika uunu ku ammaanay ilaahay jala jalaaluh ayb marka istiwihii uu musanifkii qariray inaan saas u sugayno oo wax kalena aan sii gelayn wuxuu ilaahay ilaaqayna waan idlaaqaynaa wuxuu ilaahay noo sheegina waan ka aamusaynaa wixii aan fahmi waaynana waxaan leenahay ilaahay baa naga yaqaana sidaasaan leenahay buuri ayib markaasuu wuxuu bilaabay culamadii salafka ahaa inuu nuquulka soo guuriyey markaan waxa weyaan hadal baad sheegtay in lagugu waafaqsan yahay dad la ictiraafsan yahay waa in hadalkoodii aad keentaa markaasuu wuxuu iri akhbaranaa abulxusein cabduraxmaan bnu ibraahim bni muxamed bni yaxya almucali xadathanii muxamed bnu daawuud bni sulaymaan azaahid akhbaranii caliy bnu muxamed bni cubayd abوالxasن الxاafiظ min أslh الcتيq xadaثna abu yaحyى بن bشhr alwراq xadaثna mحamed بن الأshرس alwراq abu kinاna xadaثna abوالمغيرة الxنفي xadaثna qرة بن khالد عن الxسن عن أbيه عن أmi سلمة في qowlihi tacaalى الرحمن على الcرشh اstawى haddii hadda aan irahdo asaaniidkaas uu musanifka sheegay wax badanna wuu akhrin doonaae mid kasta hala kor istaago tarjamadiisana hala raadiyo waxaa laga yaabaa inuu kitaabka boqol kitaab uu noqonaya marka asaaniidaas waxa weeyaan min baabi tabaruki biha baan u akhrinaynaa cilmigii oo maxaan ku iraahdaa yani waxaa la yidhaahdaa silsilat اlasaaniid fi hada اlcasri ibqaءa lima tasharafat aw tamayazat bihi hadihi اlumma oo cilmigeeda sanaday ku warisaa marka culammadaas waan sheegaynaa keli a laakiin tarjamadooda cinda alxaaja mooye haddii lira intaasoo dhan haloo tarjumo wax laga dhammaanaya ma ah laakiin waxaa loo akhriyaa mathala dad badan akhbaranaa abulxusein cabduraxmaan ibniga imaanaya ibni wuxuu raacsan yahay isimka hore unbuu raacsan yahay hadda akhbaranaa ayaa noo waramay cabduraxmaan ahay cabduraxmaankaas faacil uu ka dhigan yahay abudaas uu bedel ka yahay marka cabdu hadduu godan yahay ibnu ibraahim aada leedahay marka ibnuda hore cabduraxmaanka godan aad raacsiina kow ibnu ibraahiima markaad tirahda ibraahim markaa mudaafu ileyhi waa ibnu mudaaf ibraahim mudaafu ileyhi ma laa yansarif alcujma waalcalamiya ayib ibraahimkaas isimka eh, ibniga ka dambe waa hoos dhigaysaa marka waxaad leedahay akhbaranii caliy bnu mam akhbaranii abulxusein abdman cabduraxmaani bnu lan cabdu araxmaani ibnu ibraahima ibni muxamed ibni yaxyaa sidaasay ibnidu marka wixii ka dambeeya liannahu isimka labaad waa mudaafu ilayhi hadduu hoos dhigan yahay ibniga way ku raacaysaa marka umu salma oo zawjat nabiy sala allahu alayh wasalam yaa la weydiiyey fii qowlihi tacaala alraxmaanu cala alcarshi istawaa qaalad waxay tiri alistiwaau gayru majhuul wاlkayfu gayru macquul wاliqraaru bihi iimaan wاljuxuudu bihi kufr hadalkaas yaa laga wariyey sanadka oo xadiidkaas ama qowlka lagu wariyay can umi salma laysa min alquwati mithla maa ruwiya can malik bni anas umu salma yustanas bikalaami bima qaalat liana sanada laysa bihaabitin canha ka hubuuti dalika sanad can alimaami malik sanadka imaam maalik waxaa weyaan mashhuur laakiin umu salma ma laga wariyo thaabit muu ka yahay masamaya asaaniidka badana waxaa wey fiiha maqaal marka waxay tiriyey alistiwaau gayru majhuul istiwaaha lagama jaahil ahaa oo bimacna irtafaca wacala inuu yahay waa la yaqaanaa wاlkayfu gayru macquul ilaahay soo ugu ekaaday kayfa stawaa haddii la yihahdana wax yaqaana male wاliqraaru bihi in la rumeeyana iimaanu waay wاljuxuudu bihi in la diidana kufrun waay in la yihah ilaahay ma stawa calaa carshihi in la yihahdo waxa weyan waa gaalnimo marka intaas hadda wuxuu u sheegay umu salma yuu u sheegay musanifka walow kaana fi alasaniid ilayha maqaal laakiin asaniida thaabita can malik bni anas oo hadda kuu sheegi doono markaasuu uri waxadathana abulxasan ibnu isxaaq almadani xadathana axmed bnu lkhadr abulxasan ashaafici xadathana shaadan xadathana ibnu makhlad ibni ibnu makhlad ibni yaziid alqahstani xadathana jacfar bnu maymuun qaala suئila malik bnu anas can qowlihi alraxmaanu calى اlcarshi istawaa kayfa stawaa yaa la weydii qaala wuxuu ihi alistiwaau gayru majhuul wاlkayfu gayru macquul wاliimaanu bihi waajib wاsu'aalu canhu bidca in kayfa ilaahay sifaatkiisa lagu weydiiye bidca waay inuu ilaahay istawaa calaa carshihina wax la yaqaano oo in la rumeey ay waajib tahay waa laakiin kayfa stawaa annaga sida aan ficil ahaan u naqaano ilaahay uguma qiyaasadayn markaasuu iri wasuaalu canhu in kayfa stawaa la yidhaahdah bidca waay wamaa araaka kuma malaynaya buuri ilaa daalan mid dhunsan ina tahay wa amara bihi an yukhraja min majlisihi wuxuu iri ninkaa majliskayga ha laga kiciyo waxuu soo wadaa yaa ka weyn markaad ba adiga ilaahay carshigiisa kayfa aada leedahay hadhow kayfa nuzuul kayfa yasmac kayfa yubsir kayfa yadxak ilahay kayfa looma isticmaalo lianna xaqaa'iqa tilka alumuur cilmuhaa ila allahi tabaaraka wa tacaala annaga waxaa naqaana macnaha guud oo ana allaha tabaaraka wa tacaala fowqa carshihi wa annahu yasmacunaa wa annahu yubsirunaa wa annahu yaqdiru calayna wahaakada markaasuu hadana riwaayaad kaleu sii sheegaya akhbaranaa abu muxamed almujaladi alcadli xadahanaa abu bakrin cabdullaahi bnu axmed bn mxamed bn mslim alsfirayini xadathana abulxusein caliy bnu xasan xadathana salamaة bn shabiib xadathana mahdi bnu jacfar bni maymuun aramli can jacfar bni cabdilaahi qaala jaءa rajulu baa yimid buu iri ilaa malik bni anas buu u yimid yacni yasأlhu can qowlihi alraxmaanu calى اlcarshi istawaa qaala famaa ra'aytuhu ma arkin buuri wajada inuu maalig carooday min shayin ka wajdihi siduu u caroodoo kale min maqaalatihi ninkaas hadalkiisa wa wacalaahu waxaa ka kor noqday aruxadaau dhidid yaa ka soo daatay wa adraqa alqowmu dadkiina madaxay hoos u dhigeen fajacaluu waxay guda galeen yantadiruuna ama inay sugayaan almra bihi asiga inuu amro fiihi ay fii ma yufcalu bi hada arajul maalig markuu aada u dhididay dadkao dhan madaxay hoos u dhigeen waxay sugeen maalig wuxuu ka dhihi doona ninkan in lagu sameeya dhihi doono huma suriya can maalik maalig markaa waa murugtii iyo wixii waa laga fayday faqaala marka wuxuu ri jawaabtou helay waxay ahayd alkayfu gayru macluum wاlistiwaau gayru majhuul wاliimaanu bihi waajib wاsu'aalu canhu bidca wa inii la akhaafu aniga waxaan ka cabsanayaa buu ihi an takuuna daalan nin dhunsan inaad tahay uma umira bihi waa la amray uma amara bihi maaliga amray fa ukhrija waa la bixiye marka maalik ibnu anas wuxuu ka kulanaanayaa in kayfa stawaa in ilaahay la yidhaahdo laakiin istiwihii wa muuqdaa ilaahay sifaadkiisa waa waadix macnahooda in lasii dabagalo waxan loola dirsanin dhib baa ka imaanaya oo hadhowti dambe ummad baa ku dhumaysa waa wuxuuna ka cabsanayn waa dhaceen markaasuu haddana musanifku wuxuu iri akhbaranaa bihi jadii abu xaamid axmed bnu ismaaciil can jaddi waalidi ashahiid fiir waa usra ahludiin eh wuxuu iri aniga jadkayga wuxuu ii waramay jadkaas wuxuu kasii waramay asiga awowgiisa kale io wa abu cabdilaahi muxamed bnu cadiy bni xamdaweyhi aلsaabuni waa asna qaraabadiisa xadaثna mxamed bnu axmed bni abi cawn الnasawi xadaثna salmة bn shabiib xadaثna mahdiy bnu jacfar aلramli xadaثna jacfar bn cabdilaahi qaala jaءa rajulu baa yimid buu ri limaalik bni anas you u yimiday faqaala wuxuu iri yaa abaa cabdiraxmaan oo maalik yaa abaa cabdilaahi dheh yaa abaa cabdilaahi abu cabdilaahi maalik bn anas kunyadiisa abu cabdilaahi wa shaafici kunyadiisa abu cabdilaahi wa axmed ibni xambal kunyadiisa abu cabdilahi abu xaniifa abu cabdilaahi marka wuxuu ri alraxmaanu cala alcarshi istawaa aayaddaas kayfa stawaa buuri waxa la diidaa kayfadaas waa faqaala qaala wuxuu iri famaa raأaytu maalikan wajada min shayin ka wajdihi min makhaalatihi wadakara binaxwi tii horan hor usoo fasirnay wa wa suئila abu caliyin alxuseyn bnu اlfadl albajali can اlistiwaa wuxuu salafkiibu hadalkoodu soo guurinaya wa qiila lahu kayfa stawaa calىa carshihi ilaahay sideebaa carshigiisa ugu kor noqday فقال ninkii wuxuu ri abuu caliyin ahay laa acrifu aniga garan maayo min ambaaءi اlghaybi waxa naga maqan wararkoodu garan maayo ilaa miqdaara maa kushifa lana waxa anaga noola cadeeyo noola fayday waxaan ka ahayn ka garan maayo waqad aclamanaa jala dikruhu ilaahay wuxuuna baray wuxuuna ogeysiyey anahu istawaa calaa carshihi ilaahay carshigiisa inuu macnaha ka kor noqday walam yukhbirnaa nooma waramin kayfa stawaa fiiri salafka waxaad moodaa talaamiid hal loox wax loogu wada qoray kulligood hadalkooda isma khilaafsano liannahu hadalkii saxaabada ay ka dhaxleen a'imadoodii ay ka dhaxleen talaamiidii nafsa alkalaamay soo celina isma khilaafayaan macnihiina waa waadix kayfana waxa weyaan xaqiiqadeeda ilaahay baa garanay marka wuxuu ku leeyahay intii aniga lee sheegaan kuu sheegaa intii nagala daboolayne ilaahay baan cilmigeeda aan u dhaafayna طيب markaasuu ri أخبرنا أبو cبداللahi الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد أخبرنا محمد بن عبدالرحمن السامي حدثني عبدالله بن أحمد بن شبويه المروزي سمعت علي بن الحسين بن شقيق يقول سمعت عبدالله بن المبارك yaquulu nacrifu rabbana fowqa sabci samaawaati cala alcarshi istawaa baa'inan minhu khalqahu walaa naquulu kamaa qaalat iljahmiyatu inahu haahunaa wa ashaara ila alard hadalkaas ibnulmubaarak uu yidhi waa mutawaatir yacni maa min axadi takalama fi baabi alcarshi ila waqad naqla can ibni اlmubaarak walidalika naxnu fii khinan can nadari fi hadihi اlasaaniid wuxuu ihi nacrifu rabbana rabbigeena waan garanaynaa fowqa sabci samaawaati samaawaatka dushooda ka saro cala alcarshi istawaa carshigiisa inuu ilaahay ka kor noqday baa'inan minhu khalquhu haddii oo la yidhaahdo baainanta ismu lfaacil oo yaa khalquhu gotay waa la dhihi karaa baa'inan xaal uu yahay khalquhu khalqiga ilaahay kii macnaha ka soocan minhu walaa naquulu dhihi mayno kamaa qaalat iljahmiyatu aw baainan khalquhu minhu kamaa qaalat iljahmiyatu say u yiraahdeen oo kale dhihi mayno inahu haahuna ilaahay meeshaanu jooga wa ashaara ila alardi ibnu mubaarak sidii jahmiyada allahu fii kuli makaan dhihi maynee ilaahay samaawaadka wuu ka sareeyaa carshiga wuu ka sareeyaa xataa carshiga waxa weeyaan waa kasii ee sareeya ilaahay baa'inan macnaha wuu ka go-an yahay waay marka ibnu mubaarak baa'inan buu kusii daray oo carshigii sidii annaga bani aadamka oo kale sida carshiga ama sariirteenna ugu fadhiisanno saasoo kale ha u lagu yiri ilaahay fowqa carshigii waa ka sii sareeya ayib marka marka fiiri aimadoo dhan say isugu waafaqayaan wa samictu alxaakima abaa cabdillaahi fi kitaabihi taariikh samictu waxaa dhahay saabunigii kitaabkan alifay waa wuxuu leeyahay waan maqlay buu yiri oo waxaa ii sheegay abu cabdillaahi fi kitaabihi taariikh aladii jamacahu liahli naysaabuur taariikh naysaabuur ou xaakim leeyahay axkim abu cabdillaahi almacruuf bibn اlbayic saaxib اlmustadrag waay wa fii kitaabihina wuxuu ku yiri macrifat اxadiiث macrifat culuum اxadiiث kitaabka taariikhda ma xasuusta inaan arkay in kale lakin macrifat culuum اxadiiث waa kitaab mashhuur a waay oo ibnu salaax iyo keyrkiisa kutubta ay culuumta ka jamciyeen waaye hal mujalad waana maطbuuc marka labadiba waa ku sheegay buu iri marka labadaas kitaab ou xaakim qoray alladayni labada kitaaboo jamacahumaa xaakim ou jamciyey walam yusbaq aan loogala hormarin ilaa milihimaa laba kitaaboo aad u qiimo badan oo ayagoo kale wax alifay ayna jirin yaa wuxuu ku yidhi yaquulu wuxuu iri marka xaakim samictu abaa jacfarin muxameda bna saalix bni haani yaquulu samictu abaa bakrin muxameda bna isxaaq ibni khusayma yaquulu ibnu khusaymu xaakima a warinay ibnu xusayma maadaama xaakim ou ka horeeye u tilmiid u ahayn sanad uu ku wariyey ibnu khusayma saaxibu saxiix iyo kitaabkiisa towxiidka hadda macnahan uu meesha ku sheegay ou ibnu khusayma ka soo guuriyey waxa weeyaan qaalahu fi khaariji kitaabi towxiid towxiid kitaabkiisa kuma jira hadirta almuhim ibnu khusayma wuxuu yidhi <clears throat> man lam yaqul ninkaan dhihin بأن الlaha عaزa wajل عalىa carshihi بأn اllaha ilaahay caزa wajل calىa carشhihi carshigiisou ka sareeya koree ka koreeya ninkaan dhihin oo fowqa sabci samaawaat inaan ka sareeya hadduusan dhihin fahuwa kaafiru birabihi rabbigiisou ku kufriyey ayib xalaalu dami demkiisana waa xalaal yustataabu waa laga towba fain taaba hadou towba keena waa sidii la rabay wailaa duribat cunuquhu qoortaa laga jaraa buuri wa ulqiya waxaa lagu tuuraa calaa bacdi almazaabili qashiqubyaalka qaarkooda laisaga tuura mabala masbala meesha qashinka lagu tuuro waay xataa laa yataada almuslimuuna muslimiinta sayna ugu dhibtoonin wala mucaahaduuna kuwa gaalada ahoo muslimiinta cah ballanka ay la galeen binatni raa'ixati jiifatihi baktigiisa urkiisa sayna ugu rafaadin a qashinka lagu tuuraa buuri wa kaana maaluhu maalka ou leeyahayne fay-an og noqonaa oo maal fay lagu helay og noqonaa laa yarihuhu ma dhaxlaayo axadu min almuslimiin lannahu muslim iyo gaal dhaxlaan id ilmuslimu laa yarihu lkaafira muslim iyo kaafir isma dhaxlaan kamaa qaala nabiyu sal اllau alيh wasalam laa yarihu lmuslimu lkaafira wala alkaafiru lmuslima gaalna muslim ma dhaxlo muslimna gaal ma dhaxlo xadiidkaas bukhaari baa wari laa yariثu اmuslim اkaafira laga bilaabo intan kalena waa fatwa ibnu khusayma saaxibu صaxiix oo saddex boqol markay aheed u dhintay waa nin salf min aimati salf wa min acdami ma ulifa fi tawxiid kitaabuhu waa markaasuu uri ninkaas asiga ah, wax lagu darsan maayo qoortaana laga jara marka maanta aimadii hadalkoodii baa saas u cad inaan annaga ka weecweecanoo niraa diin ka fiicana naqaanaa wixii ayaga u waasac noqday oy caqiida u arkeen ninkan caqiida ka dhiganin hadhowti dambe wixii waajaha laa yaluumanna ilaa nafsahu sidaas baa yaa xaqiiqada tahay ayib <clears throat> marka haddana wuxuu musanifku ku xijiyey intaas waa carshigii kitaabkii hore aan aada uga sharaxnay ka qawaacid iyo amhila aan u keennay maadaama musanifka hadda nuquulaad badan ah wax badan soo guuriyey hadda in ayagaas la fahmo oo hadhow daalibulcilmigi markuu yidhaahdo ina allaha istawaa calaa carshihi ciddii kula muranto inuu ula soo baxo salafkii hadalkoodii waa kuwaan ayagoo sanad lagu wariyey aimadii waaweynoodo lawada ictiraafsanya sidaan qabto adiga yaa kuu sanad ah eh, hadaa tiraa in istawlaa in istawaa bimacnaa istawlaa ay tahay waxaad keenaysaa zamaqshari iyo dad oo muqmaciin fii bidcatihim oo waxay yihiin aan jirin dadka aimadii oo islaamka yaqiinina waa kuwaas markaasuu yiri ninka oo muxaqiqa cinwaan ugu magac daray caqiidatun binuzuuli rabbi subxaanahu wa tacaala wa majiihi haddana meeshan wuxuu ugu hadlaya ilaahay soo degitaankiisa oo habeen kasta thuluth alakhiira ama qeybtiisa dambo uu soo dego iyo imaashadiisa in la sugo hadalkaa hore hadda aan sheegnay oo ibnu khusayma uu eh, xaakim ka wariyey hadalkan bikaamilihi wuxuu ku qoran yahay kitaabka macrifat culuum اxadiiث lilxaakim waan ka raadiyey kitaabkan waan ku dhex arkay laakiin kitaab taariikh laysa bayna yaday xaaliyan laakiin kitaabka macrifatu culuum اxadiiث ou xaakim leeyahay you hadalkan ibnu khusayma uu ka wariyey uu ku sheegay waa kitaab mashhuur oo mutadaawil oo lawada yaqaano waay markaasuu musanifku wuxuu iri wayuhbitu asxaabu اlxadiiثi nuzuula rabi subxaanahu wa tacaala kula leylati ilى samaai اdunya min gayri tashbiihin lahu binuzuuli اmakhluuqiin fiiri nusuul ilaahay soo degitaankiisa in la qiro haddana aad qirtid soo degitaanka ilaahay iyo bani aadamka kiisa isku mid maaha inaad tiraahd wa yuhbitu asxaabu lxadiidi asxaabu lxadiid waxay sugayaan nusuula rabbi subxaanah wa tacaala ilaahay inuu soo degayo kula leylatin habeen kasta ila samaai dunyaa inu soo degay min gayri tashbiihin lahu ilaahay asoon lagu shabahaynin soo degitaankiisa binusuuli makhluuqiina dadka la abuuray markay meel ka soo degayaan oo lug ay hormaraan lug kale ay keenayaan tan saas ay samaynayaan tan ilaahay ma shabahdo saasaa lagu leeyahy walaa tamthiila wax lamid ee degitaankiisana ma jiraan walaa takyiifa kayfiyadeeda laysma weydiinayo ilaahay soo usoo dego lama dhahayo bal yuhbituuna waxay sugayaan maa ahbatahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam ilaahay wuxuu u sugo ilaahay wuu soo degayaa kula laylatin ilaa samaai dunyaa nebigaasaa noo waramay sidaasaan rumaysanahay ay leeyihiin wayantahuuna fiihi fi nusuuli ilayhi ila nabiy sal allau aleh wasalam wuxuu nabiga uu noo sheegay yaan ku ekaanaynaa alintihaa waxaa way haddaad orodid meesha tartanka loogu talagala ku dhamaatid meesha intihaa baa la yihahda wayumiruuna alkhabr asaxiixa alwaarida bidikrihi calaa daahirihi wayakiluuna cilmahu ila allahi wayumiruuna imraar a laga keenay alkhabr asaxiixa khabarka saxiixa ah alwaarida ee soo arooray bidikrihi bidikri nusuuli rabbi calaa daahirihi sida uu daahirkiisa u yahay ay marsiinayaan wayakiluuna cilmahu ila اllahi tacaala kayfiyadiisana cilmigaas ilaahayaa loo dhaafayaa laakiin annaga ka macno ahaan waa sugaynaa ilaahay inuu soo degayo jala jalaaluhu markuu ilaahay waa soo degaya aan leenahayne waxa lagu xariiriyey soo degitaankaas inaad haddana aad u baraarugtidaa la rabaa u fiirso wakadalika yuhbituuna waxay sugayaan maa anzalahu اllahu ilaahay wuxuu soo dejiyey caza ismuhu isimkiisa casiiz noqoya fii kitaabihi oo min dikri اlmajii'i ilaahay inuu imaan doono io walityaani imaashada almadkuureyni lagu sheegay fii qowlihi caza wajala ilahay hada qowlkiisa oo hal yanduruuna ila an yaأtiyahum اllahu fii dulali min alghamaami wاlmalaa'ika hal yanduruuna dadki waxay sugayaan إلا أن يأتيهم الله ilaahi inuu yimaado mooye في dulali من alghamaami macnaha hoos saxaab hooskiisa ilaahay inuu ku dhex yimaado mooye wax kaloy sugayaan miyaa jirto iyo wlmalaaika inay timaado wlmalaaikatu marka fiiri ithbaatu lityaani lilaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay inuu imaan doono yowma alqiyaama lifasli اlqada inuu imaan doono inuu dadka kala bixiyo oo nin kasta wuxuu mutaysta ou marsiiyo yacni ilaahay subxaana wa tacaala sifa oo haabita u awaay ah wa qowlihi caza wajala wajaaa rabuka wاlmalaku safan safaa wajaaa rabuka rabbigaada yaa yimaado iyo wlmalaku safan safan xaal uu malag yahay malag bimacnaa jinsulmalag waa malaaig waa lagala jeedaa malaaigtii oo safsaf ah yaa imaanaysa ilaahina wuu imaanaya jala jalaaluhu marka fiiri eh, ithbaatu lmajii'i lilaahi tabaaraka wa tacaala wa waana imaan doonaa salafka waxay ka yidhaahdeena ku imaan doonto markaasuu wari waqara'tu fii risaalati sheikh abi bakrin ismaaciili kitaabkii hadda annaga aan soo akhrinay waa kitaabkaas dhexdiisa waxaan ka akri buu leeyahay kitaabka uu alifay ilaa ahli jiilaan uu alifay ana allaha subxaanahu wa tacaala ilaahay yanzilu inuu soo degi doono inuu soo degaya dheh ila samaai dunyaa calaa maa saxa bihi lkhabaru siduu khabarka uu ku ansaxay can rasuuli illaahi sidii khabarkii nebiga ka ansaxay oo noogu sheegay ilaahay inuu soo degay samaau dunyaa wqad qaala اllahu caza wajala ilaahina wuxuu yihi hal yanduruuna ila an yaأtiyahum اllahu fi dulayli min alghamaami wa qaala wajaءa rabuka wاlmalaku safan safa wa nu'minu bidalika kulihi intaasoo dhan waa rumaynaynaa calaa maa jaa sou ku yimid aan u qaadanayna bilaa kayf ayadoon kayfa loola jeedin hadalkii oo ismaaciili aan hadda soo sharaxnay kitaabkan kii ka horeeyey nafs alkalaam uu soo qaatay markaasuu yihi falow shaaa subxaanahu ilaahay hadduu dooni lahay an yubayina lanaa inuu noo cadeeye kayfiyata dalika siduu soo degaya ama siduu imaanaya facala waa samayn lahay fantahaynaa anagana waan ku harnay ilaa maa axkamahu wuxuu noo sugaan ku harnay wa kafafnaa waan ka reebtoonnay can iladii yatashaabahu wixii anaga aanan sidaan rabna aan u garanaynin waan ka aamusnay id kunnaa waxaan ahayn qad umirnaa bihi in lala faray inaan sidaas uga aamusna fii qowlihi caza wajala huwa aladii anzala calayka marka hadda intan kale falow shaaa subxaanahu wixii ka dambeeya hadalkii oo saabuni hadalkii oo imaamkii kale wanuminu bidali kullihi calaa maa jaa bilkayf alismaaciili meeshaasuu ku haray marka wuxuu leeyahay ilaahay kayfiyada nooma cadaynin wixii ilaahay ou noo sheego macnihii oo muxkam ena waan qaadanay wixii oo kayfiyada xaqiiqadeeda mutashaabih oon macnaheeda garanayninne waan ka aamusnay siduu ilaahay hore noogu baray oo fii qowlihi caza wajala huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatu muxkamaatun huna umu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaaa alfitnati waibtigaaa ta'wiilih wmaa yaclamu ta'wiilahu ila allahu waraasikuuna fi lcilmi wاlraasikhuuna fi اlcilmi yaquuluuna aamanaa bih kul min cindi rabina wma ydakru ila ulu albaab wuxuu leeya huwa ilaahay aladii allihii weeyaan anzala dejiye calayka nebi maxamedow alkitaaba kugu dejiyey minhu kitaabkii waxaa ka mid a ah aayaatu muxkamaatun aayaad sugan oo waadix a ah, macnaheeda aan la gafaynin huna um lkitaabi aayaadkaas oo muxkamaadka ah kitaabka asalkiisawa wa kharu mutashaabihaatuna ka mid eh mid kaloo oo mutashaabihoo isu eg eg eh. macnaha sidii la rabay yani mushtabiha macnaheedii macno waadix ahoo loo aada ma laha marka waxay u baahan tahay xamlu lmutashaabihi cala lmuxkam mutashaabihaas ah, laba kale ah horta ayadan dhameey faama aladiina kuwii fii quluubihim zaygun kuwa qalbigooda baadiyaysnaay fayatabicuuna way raacayaan maa tashaabaha minhu qur-aanka midkiisa mutashaabihaadka ay raadraadinayaan siday waxay doonayaan ay uga fasiraan midkaan cadcad uma bareeri karaan midkaan dhowr macno ixtimaalayo you intuu aadow macnuhu asiga raba yuu ku ximbaaraya wuxuu saas u yeelayaa ibtigaaa alfitnati asoo fitna raadinay iyo wbtigaaa tawiilihi sida asiga macnihiisa loola jeedo asoo doonaya inuu ogaado siduu rabana ka yeeshto markaasuu ilahi wuxuu uri wamaa yaclamu tawiilahu midkaas tawiilkiisana ma ogo ila allaahu ilaahay mooye wاraasikhuuna fi lcilmi dadka cilmiga ku suganne yaquuluuna waxay leeyihiin aamanaa bihi mutashaabihaadkii waa rumaynay kulu midka muxkamka iyo midka mutashaabi midka mutashaabihaba ah min cindi rabbina ilaahay agtiisuu ka ahday wamaa yadakaru ila ulu albaab marka mutashaabihaas laba shay laba macno bay leedahay mid macnaha loola jeeda aan waadix ahayn ilaa dad yar ay garanayaan walaa yatadixu macnaahu ila bixamlihi cala lmuxkami hadi la yidhaahdo ilaahayna wuu og yahay dadka raasikiintana way ogyihiin waa markii aayadii macnaheediina toos ayna u muuqanin oo laakiin dadka ahlu cilmiga oo nusuusta kale markay soo aruuriyaan ay mutashaabihaadka ku fahmayaan hal qeyb saas waay marka waxaa laleeyahay eh, akhrinti waxay noqonay wamaa yaclamu taawiilahu ila allah waraasikuuna fi lcilmi waa la isku daraya haddii lagala jeedo mutashaabihaadkaasne xaqiiqatu maa yauulu ilayhi اlamru aladii اkhbirna bihi ilaahay wuxuu noo sheegay in qiyaamada dhici doonto inuu ciisa uu imaan doono ee maxaan ku iraahdaa inay qiyaamo cadaab iyo janno ay jiri doonaan shaygaas xaqiiqadiisa ilaahay baa garanaya wakhtiga uu dhacayo tawiilka waxaa wuquucu xaqiiqati shay shaygaas waktiga uu dhaci doono xaqiiqadiisa ilaahay baa garan hadda qiyaamada wax sheegi kara maa jira maya ciisa waktigu soo degi doona maa jirta cid sheegi karta maya marka tawiilka waxaa la yidhahda tawiilu shayi bimacnaa eh, alinbaau can xaqiiqati wuquucihi haddii taa lagu fasiro ilaahay baa cilmigaas la gaaray wamaa yaclamu taawiilahu ila allah alaleeyahay wاraasikhuuna fi اlcilmi yaquuluuna marka waxay leeyihin qiyaamada waktiga dhici doonto iyo waktiga ciise uu imaan doono waktiga uu dajaal imaan doono oo fitnada miiran ah waxaasoo dhan ilaahay baa yaqaano annagana aan rumaynay bay leeyihiin marka mutashaabiha bictibaaraat waay marna waxaa lagala jeedaa bictibaari bacdi الnaas aayadan waxaa dhici karta dadka badigiis inay mutashaabih ku tahay oo macnaheeda aynu u muuqanin dad yaroo ahlucilmioo raasikhiina ah inay garanayaan marka dadkaas waxa weeyaan haddii macnihii macno annaga inala fahamsiiye ay tahay haddii logala jeedo ashyaada khaybiyaadkaa iyo xaqiiqada iyo waqtiga ay dhici doonaan haddii lagala jeedane ilaahay baa taas la gaare laa raasikhuun walaa malag muqarab walaa hayruhu ma ogaan karaan marka sidaas waa lidaalika nabiga markii la weydiiyey mata saaca jibriil markuu weydiiyey wuxuu iri almas-uulu laysa biaclama min asaa'ili ninka la weydiinaa kagama ogaal badno midka wax weydiinay laa jibriil ma yaqaan walaa nebi muxamed qiyaamada waqtiga dhici doonta ma ogo marka haddii taas oo kale mutashaabia lagala jeedo ilaahay bay cilmigiisa gaar ku tahay haddii mutashaabiha lagala jeeda aayaadka u baahan in aad loogu fikiro oo dadko dhanna ayna garanaynine waxa weeyaan marka raasikuuntii dadkii wax ka yaqaanay kamid yihiin ayib marka waxa weeyaan wamaa yadakaru ila ululbaab markaasuu waataan xadiidkii caaisha u sheegnay idaa raaytum aladiina yatabicuuna almutashaabih faxdaruuhum buu nabiga caleyh salaatu wasalaam yihi dadka raadsanaya aayaadka macnahooda aad ay u cadeen siduu markaa meelaha uu rabo walidaalika fiiri mubtadicada iyo keyrkoodu waxa weeyaan qur-aanka ku soo cararayaan liannahu qur-aanka qawaacid guudguud waaye aayadda meelo badan baa loo rogrogi karaa macnaheeda walidaalika cumar wuxuu ri haddii idiinla doodaan qur-aanka macnihiisa sunnada nebiga ku qabta buuri lannahu sunadaasi gaar ah qur-aanka u waadixinaysa marka tafsiirkii nebiga uu ka bixiyey cid la tartami karta ma jirto marka sidaas baa la doonayaa in loo ogaado ayib hadda nusuusta intuusan sheegin horteed y hadana slfkii hadalkiisu kuu sheegaya akhbaranaa abu bakri bnu zakariya الshaybani samictu aba xamid bni sharqi qaala samictu axmed aلsulami wa aba dawuud alkhafaaji yaquulaani samicnaa isxaaq ibni ibrahim aandali ibrahim isxaaq ibni ibrahim alxandali wa isxaaq ibni rahawey huwa waxa weyaan zamiil axmed ibni xambal imaam axmed zamiilkiisii waay yaquul a soo dhahay qaala liya wuxuu ii yiri alamiir cabdulaahi bnu taahir amiirkaas waxaa weyaan waa nin khuraasaan iyo waali ka ahay meer badanuu soo noqnoqon doonaa wuxuu yiri yaa abaa yacquub abaa yacquub waa kunyada isxaaq hada adiiu hada alxadiidu xadiidka kan aladii tarwiihi can rasuuli illaahi ilaahay aad ka warinaysid yanzilu rabbunaa kula leylatin ilaa samaai dunya aad leedahay kayfa yanzilu buu iri ninkii cabdulaahi bnu aahir baa isxaaq ibnu raahwey weydiina waxau leeyahay xadiidkan aad noo warisay oo yanzilu rabbunaa kula leylatin ilaa samaai dunya kayfa yanzilu buu iri ilahay kayfa u isticmaali soo maarkaysid markaasuu qaala isxaaq wuxuu iri qultu waxaan u idhi acaza allaahu alamiira ilaahay amiirka ha qawiyeeyee laa yuqaalu liamri rabbi rabbiga waxa amarkiisa ku tacaluqa kayfa looma yidhaahdo inamaa yanzilu bilaa kayf kayfa la-aanu soo degaabuur kayfa ha gelinin marka fiiri isxaaq ibni ibraahim alxandali ma mujaamaleynin amiirkaas markuu ri kayfa uu isu iri kayfa looma isticaabaan ri ilaahay wixii ku tacaluqa asmaadiisa sifaadkiisa kayfa lama yiraahdo aniga marka waan kaaga waan kaaga digayaa buuri ayib marka intaasoo dhan hadda waxa weeyaan musanifka wuxuu soo hordhigay aimadii kalaamkoodii aladii qaaluuhu can nusuuli rabbi tabaaraka wa tacaala waxaa marka noo imaan doona nusuustii oo fi saxiixayni wa fii gayrihimaa ee nusuulka ama soo degintan ilaahay ku soo aroortay yuu musanifka tiri doonaa markaa asoo ula jeedo culammadii sunnada oo a'imat salafna waa kuwa axaadiidni waa taas marka axaadiidna rumayso salafkaasna ku raac kayfana ha isticmaalin ilaahayna sidaas ku rumay yuu ku dhihi rabaa musanifka marka waxaa weyaan baabka uu musanifka ugu badiyey riwaayaadka oo ku soo aroortay nusuulka baabka ugu badan waa kitaabku ku dhex sheegay inta kale wuu soo gaabgaabiyey laakiin baabkan aad buu ugu tawasucay wallahu aclam wuxuu saas u yeelay waxaa weeyaan dadkii caqligoodii yaa yidhaahdeen nusuul haddii ilaahay la yidhaahdo macnaha waxaa weyaan waxaa weyaan khalqigiisa u shabahayaa kelimadii way la weynaatay marka asigana aad buu arinta u babayaaniyo wuxuu iri adiga naftaada ilaahay ugu qiyaas qaadanin koonkan ilaahay marka loo fiiriy wuxuu ka yahay ma laha wuxuu asiga kuu sheegayna ka rumayso waxa uu kuu sheegayne inuu khalqigiisa shabahin aamin intaas kaliya aad ku badbaadi kartaa wuri wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin